رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين كتاب عيادة المريض waxaynu gelaynaa kitaab lagu magacaabo mariidka iyo qofka xanuunsan ciyaadadiisii soo booqashadiisa iyo wa tashiiici almayiti maydka oo la sagootiyo qofka markuu dhinta ilaa xabaalaha in markaa lala taga iyo wasalaati calayhi ku dukasho maydka korkiisa lagu dukado iyo wa xuduuri dafnihi aasitaankiisa laga qayb galo in la xaadiro aaskiisa iyo walmuqfi nagaasho cinda qabrihi qabrigiisa agtiisa waxoogaa in lagu nagaado bacda dafnihi aasitaankiisa kadib intaasaa kitaabka looga hadlayaa baabu lamr fariq laysfarabaabkeedii waaye bilciyaadati booqashada iyo wa tashyiici mayit maydka sabuutintiisa wacan ilbara bin caazibin radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi amarana wuxuuna amray rasuuluullaahi sal allahu calayhi wasalam nin saxaabi ah hadduu yidhaahda amarana cidda wax amartay waa nebiga sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay wuxuuna amray biciyaadati almariidi qofka xanuunsan booqashadiisa waitibaaci aljanaasati janaasada raacitaankeedii wa tashmiiti alcatsi kan hindhiso ee la farxad geliyo waan soo marnay mar allaala mar dhisuu ilaahay ku mahdiyo yarxamukaallah in la yidhaahdo wa ibraari lmuqsimi ka dhaarto oo loo baarinimo falo iyo wa nasri almadalluumi qofka madalluumka ah ee la dulmiyey uu hiilintiisa iyo gacansiintiisii taageeritaankiisa iyo wa ijaabati daa'i ka ku yeeroo la cajiibo qofka kuu waca inaad ajiibto iyo iyo wa ifshaai salaami salaantoo la faafiyo muttafaqun calayhi rasuulka alla wuxuuna amray kan jiran in lasoo booqdo wuxuuna amray janaasada in la raaco wuxuuna amray kan xindhisee ilaahay ku mahdiyo in loo duceeyo la farxad geliyo wuxuuna amray qofka dhaarta in loo baarinimo falo wixii uu kugula dhaartay in loo sameeyo wuxuuna amray madluumka in loo gargaaro oo shan ah wa ijaabata daayeeray daaciga oo la ajiibo oo lix ah iyo wa ifshaa'i asalaami salaantoo la faafiyo iladaa iyo caalamka la wada gaarsiiye muttafaqun calayhi wa can abi hurayra ana rasuula allahi qaal xaqu lmuslimi muslimka xaqiisa cala lmuslimi muslimka kale uu ku leeyahay khamsun waa shan shan xaq ayuu ku leeyahay muslimka muslimka kale shan way ka badan yihiin laakiin shan baa ka mid ah raddu salaami salaamta uu laga radiyo mar allaala marka walaalkaa muslima uu ku salaamo inaad ka ridusood ka qaaddo wa xaq uu kugu leeyahay wa ciyaadatu lmariidi ka jiran oo lasoo booqdo waitibaacu aljanaa'isi janaasooyinka oo la raaco iyo wa ijaabatu dacwati dacwadu la ajiibo qofka kuu yeeree xaflad qaba ama aroos qaba ama sifaxyaabo kale qaba haddii wax diinta islaamku ay khilaafsan tahay aysan ahayn waa inaad markaa ajiibtaa iyo wa tashmiitul caatisi kan hindhisa oo loo duceeyo lana farxad geliya muttafaqun calayhi wa canhu wa abii hurayra qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi ina allaha ilaahay casa qaalib ahaa oo wajalla weynaaye yaquulu wuxuu odhanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo yabna aadam ibni aadamow yabna aadama aadam canugiisiiyow maridtu waan xanuunsaday falam tacudnii mana isoo booqanin allahu akbar ilaahay qiyaamaha walaa damoow ani waa jiraday mana isoo booqanin qaala addoonkii wuxuu leeyahay yaa rabbi rabbiyow kayfa acuuduka seen kuu soo booqdaa wa anta adigoo rabbulcaalamiin caalamka oo dhan rabbigood ah ilaahow see kuu soo booqdaa see u xanuunsataa qaala wuxuu yidhi amaa calimta sow ma ogid ana cabdii addoonkaygii fulaanan hebel ahaa marida inuu xanuunsaday uu bukooday falam tacudhu oo aadana soo booqanin amaa calimta sow ma ogid annaka adiga low cudtahu haddaad soo booqan lahayd la wajadtanii cindahu agtiisaad iga heli lahayd agtiisaad iga heli lahayd oo hawaab fara badan iyo abaalgud badan waan ku siin lahaa ya aadam ibnka waan ku quud weydiistay iquudi baan ku dhahay falam tudcimnii falam tudcimnii mana iquudinin qaala addoonkii wuxuu leeyahay yaa rabbi kayfa utcimuka rabbow seen kuu quudiyaa yaa rabbi rabbiyow sideen kuu quudiyaa wa anta adigoo rabbualcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah qaala wuxuu leeyahay ilaahay ama calimta say ma ogid annahu istadcamaka inuu ququud weydiistay cabdii addoonkayga fulaanun hebel ahaa oo falam tudcimhu adiguna aadan quudinin amaa calimta sow ma ogid annaka adiga low adcamtahu haddaad cunto siin lahayd lawajadta dalika cindii halkaasi agteedaad ka heli lahayd dawaabteedan ku siin lahaa iyo abaalgeedii yabna aadam ibni aadamow istasqaytuka waan ku waraab weydiistay oona ihaye biyo isii ayaan ku iri falam tasqinii mana i waraabinin qaala ibni aadamku wuxuu leeyahay yaa rabbi kayfa asqiika rabbow seen kuu waraabiyaa wa anta adigoo caalamiinta rabbigood ah qaala ilaah wuxuu leeyahay istasqaaka cabdi addoonkaygaa kuwa rab weydiistay fulaanun hebel ahaa falam tasqihi adiguna ma waraabinin amaa calimta sow ma ogid annaka adiga low saqaytahu haddaad waraabin lahayd oo biyo uu calo adsiin lahayd la wajadta daalika cindii agteedaaad ka heli lahayd rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey waa xadiid qiimo badan waa xadiid qaayo mudan qof kastoo maskiin wax siiya rabbi ayaa abaalkiisa siiya subxaana wa tacaala haddaad addoon xanuunsan booqato adoo caalamka rabbigood booqday la mid tahay haddii aad biyo siiso addoon ilaahay ayaa thawaab iyo xasanaad intaba aad ka helaysaa wa can abi muusa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi cuuduu warhoy booqda almariida dadka xanuunsan wa atcimuu quudiya aljaa'ica midka baahan wafukkuu sii daaya oo fakiya oo xoreeya alcaani kuwa asiirkii qafaalka ah rawahu lbukhaariyu alcaani alasir baa loola jeedaa yay cuntada siiyaan wayudcimuuna alطacaama calaa xubbihi miskiinan wa yatiiman wa asiiran inta buu ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala xaaladaasaa waxaana la barayaa inaan dadka jiranna booqano qalbigooday karaysaa waxba u tari mayso laakiin waxay ka qaadayaan moral waxay ka qaadayaan niyad dhis qofka xanuunsan markaad u tag la soo sheekayso khifuu dareemayaa caafimaad buu dareemayaa haddaad intaad waxyaabo bac ugu sii qaadood u geyso way kasii fadli iyo qiimo badan tahay sidaa darteed buu rasuulku yidhi cuuduu booqda almariida dadka xanuunsan wa atcimuu quudiya aljaa'ica midka baahan wafukuu sii daaya oo fakiya alcaani kuwa asiirkii qafaalka ah wa can thawbaana radia allaahu canhu can ilnabiyi qaala wuxuu yidhi ina almuslima qofka muslimka ah idaa caada haddii uu boqahu lmuslima walaalkii muslim ah hadduu booqdo oo lam yazal kama zuulo oo ka zuuli maayo fii khurfati aljanna jannada miraheeda inuu guranayo xataa yarjica ilaa uu soo laabto intaad tagsiga sii saaran tahay aada cusbitaalka ku sii socoto ama aad ku sii socoto guriga uu ku xanuunsanayo beeraha midhaha jannada adoo ka guranayay la mid tahay ilaad ka soo laabato qiila waxaa loo yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allah wamaa qurfatu ljanna waa maxay jannada qurfadeedu waa maxay qaala jamaaha miraheeda waaye buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa timaarteeda iyo waxyaabaha laga gurto waa cancan qaala samictu rasuula allah maana u ducaynaya sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag xataa yumsii ilaa uu galabaysto wa in caadahu haddiise uu booqdo cashiyatan wakhti galab ah ilaa salla waxaa u ducaynaya calayhi korkiisa sabacuuna alfan toddobaatan kun oo malag haddiise uu booqdo cashiyatan wakhti galab ah ilaa salla waxaa u ducaynaya calayhi korkiisa sabacuuna alfan toddobaatan kun oo malag xataa yusbixa ilaa uu ka waabariisto wakaana lahu khariifun fi ljanna gurasho jannada ah iyo miro jannana way u sugan yihiin rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan alkhariif athamru almakhruuf waa miraha la goosto ay mujtan waa miraha wa can anas radia allaahu canhu qaala wuxuu yiri anas kaana gulaamun hulaam ayaa jiray yahuudiy yahuudi ah yakhdumu nnabiy nebiguu u khidmayn jiray sala allahu calayhi wasalam nebiga ayuu u shaqayn jiray famarida wuu xanuunsaday fa ataahu nnabi nebigaa u yimid yacuuduhu asagoo soo booqanaya faqacada wuu fariistay nebiga cinda ra'sihi wiilka madaxiisa agtiisuu fariistay qaala lahu wuxuu ku yidhi aslim islaam war hoggaansan oo diinka alla qaada fa nadara waa uu eegay ghulaamkii ilaa abiihi aabbihii wahwa cindahu aabbihiisana agtiisa ayuu markaa ahaa faqaala wuxuu yidhi aabbihiina atic abalqaasim abalqaasim ateec abalqaasimi fa aslama wuu islaamay fakharaja alnabiyu nabigaa soo baxay sala allahu calayhi wasalam wahwa yaquul asagoo odranaya alxamdu lilaahi ilaahay bay nacaday u sugnaatay alladii allihii anqadahu ka koriyay min annaari naarta ilaahii naarta ka badbaadiyey ayay mahadi u sugnaatay rawahu lbukhaariy baabu maa yudcaa bihi lilmariid qofka xanuunsan waxa loogu duceeyo baab u yahay can caaishata radia allahu canha ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa ida ishtaka linsaanu insaan hadduu sheegtuu xanuunsado ida ishtaka alinsaan ashay'a minhu shay xaggiisa ku sugan oo xanuun ah aw kaanat bihi amase ay ku sugan tahay qarxatun dhaawac qarxatun qarxadu waa waxaa dhahdaa qarxatun qarxo nabar aw jurxun ama dhaabac qaala nabiyu nebigu wuxuu oran jiray biasbucihi fartiisa hakada qaaladan tii oraahda ma ahee waa tii ficilka saasuu markaa yeeli jiray waa sidee wadaca sufyaan bin cuyayna arraawi waa ninka raawiga xadiidka ahee wuxuu dhigay sabaabatuhu fartiisa sabaabada ah waa midda wax lagu ishaaro waa midda suulka ku xigtaa maatixiyaadka la taagee bilardi dhulka ayuu dhigay uma rafacahaa kadibna waa kasoo kor qaaday wa qaala wuxuu yidhi bismillaahi illaahi ilaahay magaciisa turbatu ardina dhulkeenna ciideeda biriiqati bacdina candhuufta gobolkeenna candhuuftiisaan yushfaa bihi ku daaweynaynaa sana xanuunsan biidni rabbinaa rabbigayo idinkiisa biidni rabbina muttafaqun calayhi wa canha waa caaisha ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa yacuudu mid booqdaa bacda ahlihi ehelkiisa qayb ka mid ah yamsaxu biyadihi alyumnaa gacantiisa midigta ah ayuu ku masaxayay wayaquul wuxuuna oranhayay qofka xanuunsan ee uu masaxayo allaahumma rabbi nnaas allaahumma rabba annaas allaahumma ilaahayo rabbiyow macnaha allaahumma ilaahayow rabba annaasi dadka rabbigoodii amiin ilaahayow ka tagsii oo ka bixi alba'sa xanuunka washfi ilaahow sii anta shaafi adigaa shaafi ah laa shifaa'a shifo iyo daawii caafimaadna ma jira ilaa shifaauka shifahaagii caafimaadkaaga maahane shifaacan ilaahayow shifo sii ii caafimaad oo laa yuqaadiru aan ka tegin sacaman xanuun caafimaad aan xanuun ka tegaynin oo dhammaan xanuunkoo dhan ka bixiya ilaahayow sii muttafaqun calayhi ilaahayow caafimaadkaasii ayuu markaa oran jiray wa anas radi allaahu canhu anahu anas ayaa qaala lithaabit wuxuu ku dhahay raximahu llah alaa arqiika miyaanan kugu tufaynin biru'yati rasuulillaahi rasuulka tufitaankiisa sala allahu calayhi wasalam qaala bala aanuu yidhi qaala wuxuu yidhi allaahuma rabba annaas allaahuma ilaahayo rabba annaasi dadka rabbigoodiyo yudhib alba'si alla abaaskii xanuunka tegsiiyow ilaahayow caafimaad sii anta shaafi alla shaafiica ah, oo wax caafimaad siiya ayaa tahe laa shaafi shaafi ma jiro iyo wax wax caafimaad siiya ilaa anta adiga maahane shifaaan ilaahayow shifa iyo caafimaad sii laa yuqaadiru saqanan aan cudur ka tegin rawaaxu lbukhaariyi wa can sacad bin abi waqaas qaala wuxuu yidhi caadanii waxaa isoo booqday rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay ayaa isoo salaamay faqaala wuxuu yidhi asagoo xanuunsan sacad allaahumma ashfi sacdan allaahumma ashfi sacdan allaahuma ashfi sacdan ilaahu sacad caafimaadsi ilaahayow sacad caafi ilaahayow sacad caafi ilaahu sacad caafi rawaahu muslim saddex jeer buu ugu soo celceliyey waa nabi cabdullaahi waa cuhmaan bin abil annahu shakaa wuxuu u sheegtay ilaa rasuulillaahi rasuulka xaggiisa wajacan xanuun yajiduhu uu ka helayo fii jasadihi jirkiisa faqaala lahu rasuulku wuxuu yidhi dac yadaka gacantaada saar cala aladii meesha korkeeda yaa yaalamku xanuunaysa oo min jasadika jirkaaga ka mid ah meesha ku xanuunaysa gacantaada saar wuxuu dheh bismi illaah labaatan saddex jeer bismi illaah bismi illaah bismi illaah waqul dheh sabca maraatin toddoba jeerna acuudu bicizati illaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadi toddoba jeerna saadheh acuudu waxaan magangelahayaa bicizati illaahi ilaahay cizadiisii wa qudratihi min shari maa ajidu waxa aan helayo xanuunka shartiisaan ka magangalaya oo wauxaadu aan ka digtoon baa xadiidkaa wariyey wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma can ilnabiyi qaal man caada mariida qofkii qof xanuunsan soo booqda lam yaxdurhu ajaluhu ajashiisana aysan soo xaadirin oo faqaala ku yiraahda cindahu kii xanuunsanaa agtiisa sabca maraatin toddoba jeer as'alu allah ilaahii alcadiima ee weynaa ayaan weydiisanayaa rabba alcarshi carshiga rabbigii ahaa carshigii alcadiimi ee weynaa an yashfiyaka inuu ku caafiyo ilaa hadduu toddoba jeer saa agtiisa ku yidraahdo cafaahu allah ilaa wuu caafinaya xanuunka asaga ah ilaahay wuu ka shaafinayaa subxaana watacaala rawahu rawaahu abu daad baa xadiiskaa wariyey iyo watirmidi wa qaala xadiiun xasan wa qaala alxaakim wuxuu yiri xadiiun saxiix shardigiisuu xadiisku saxiix ku yahay wa waa ibni cabaasi ana nabiya sala allahu calayhi wasalam dakhala wuxuu usoo galay calaa caraabiyun min garbaadiya ah nin acraabi ah ayuu rasuulku u soo galay yacuuduhu asagoo booqanaya wa kaana wuxuu ahaa idaa dakhala markuu u soo galo calaa man yacuuduhu qofuu booqanayo hadduu nebigu u soo galo qaala wuxuu oran jiray laa ba'as baas ma jiro duhuur daahir waayo insha allah hadii ilaaha yiraahdo waa qandho dembiga lagaaga daahirinayo laa bas baas ma sugna wax baas ah ma jira ayuu dhahayay nebiga tahuurun daahir waaye in shaa allah haddii ilaah yiraahdo dembi waa lagaaga tirtirayaa xumaanta waxyaabaa la rawaahu lbukhaariyo xadiidka qaybtiisa dambe wuxuu yiri waa layihi ninkii caraabigaa kalla wallaahi dantan dahuur laa ba'sa dahuur maaha buu yiri waa xumad waa qandho xanuun badan ikarkarisay qabrigana dadka geysa ha kuu noqotaa la yiri loo dhintay baa layiri rawaahu lbukhaari baa xadiidka weriye wa can abi saciid ana jibriil ayaa ata nabiy nabiga u yimid sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa muxamed muxamedow ishtakayta xanuunsanaysaa qaala nacam haabuu dhahay nabiga qaala jibriil wuxuu yidhi bismi illaahi ardiik min kulli sharin yu'diik min shari kulli nafsin aw caynin xaasidin allahu yashfiik bismi illaahi ardiik saasuu ugu taqufay jibriila nabiga bismi illaahi magaciisaan ardiika kuugu tufaya min kulli shayin shay kasta dhammaantii oo yu'diika ku dhibahaya min shari kulli nafsin naf kasta sharteeda aw cayna xaasidin ama il xaasid ah ayaan ilaah magaciisa kaaga tufaya allahu yashfiik allah ku caafina bismi illaahi arqiik rawaahu muslim wacan abi saciidin qudri wa abi hurayra radi allahu canhumaa annahumaa labadooda shahidaa waxay ka qayb galeen ama ay qireen calaa rasuuli illaahi rasuulka dushiisa annahu nebigu qaala inuu yiri man qaala qofkii yiraahda laa ilaaha ila allah wallaahu akbar laa ilaaha ila allah ilaahay mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro wallaahu akbar ilaahay waa weyn inta haddaad dhahdo sadaqahu rabbu rabbigiisaa u rumeeya ilaahay waa kuu rumaynayo faqaala wuxuu alla kale ma jiro wa ana akbar anaana weyn waidaa qaala adoonku haduu yiraahdo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah qaala wuxuu yiri yaquul wuxuu oranayaa ilaahay laa ilaaha ilaa ana ani mooye alla kale ma jiro waxdii anoo keligay ah laa shariika lii wax shirki ahna iima sugnaanin waidaa qaala haduu yiraahdo laa ilaaha ila allah lahu lmulku walahu alxamdu allamigii alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro mulki iyo maamulna iyo mahadna allah iskale qaala ilaah wuxuu odhanayaa laa ilaaha ilaa ana anigii ilaah kale ma jiro liya mulku waliya alxamdu boqortinimada iyo mahadda aniga iska leh waidaa qaala hadduu addoonku yiraahda allah walaa xawla walaa quwata ilaa billah ilaahay mooye alla kale ma jiro caqli iyo xoolad iyo xoogna ma lihin ilaa ilaahay maahane alla waa u rumeeyaa oo qaala wuxuu leeyahay laa ilaaha ilaa ana ani mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro walaa xawla tab iyo xeelad malihi tab iyo xeelad ma jirto walaa quwata quwad iyo awoodna ma laha ilaa bii ani maahane wa kaana yaquulu rasuulku wuxuu ahaa mid yidhaahda man qaalaha qofkii yidhaahda fii maradihi xanuunkiisa ku dhex dhaha uma maata geeriyoodoo dhinta lam tadcamhu annaaru naartu ma cunayso naartu ma dhacaamsanayso oo ma quudanayso ayuu rasuulku yiri rawaahu tirmidiyun wa qaala xadiidun xasan wanaagsan waaye waxaynu geli doonaa haddii rabbi idmo baab lagu magacaabo baab istixbaabi su-aali ahli lmariid can xaalihi qofka xanuunsan ehelkiisa in la weydiin karo kii xanuunsanaa xaalkiisa ruy ka warama hebel wuu xanuunsanaaye warsee yahay war xaaladiisa ka warama ah, dadka muslimiinta ah inay noqdaan dad iska warhaaya ka xanuunsan ka bukan ka baahan ka dhibaataysan ka mashaakilka macnaha in ah, ahlulmariidka la weydiiyo qofka xanuunsan xaaladiisa iyo xaalkiisa waana ogaan doonaa ayadana haddii rabbi idmo wabilaahi towfiiq wallah